cawiya subaho oo bulshadu ka dhex tumee cayaaraho هذا asalaamullahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulan wacan dhegeystayaal idilkiinba meelo joogtaan isi walbood inoo maqlaysaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka kulanka k n n u doona soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa isniin taarikdu waxay ku aaseysan tahay bisha februari sanadda qodobadaad barnaamijka kulanka k nn ku maqli doontaan waxaa ka mid a ah hadii waa la idmo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre oo daha furay imtixaan ay galayaan in ka badan siddeed kun oo macalimiin ah oo markaa doonay inay ka mid noqdaan saddex kun oo arday oo la doonayo ama saddex kun oo macalimiin oo la doonaya inay markaa wasaaradda waxbarashadu qaadato waad doontaan somalilan xukuumadda waxay eedeen dusha kaga tuureen guddoonka golaha wakiilada way ku eedeen inuu markaa horinayo colaadda ka taagan magaalada laascaanood ee gobolka sool waad maqli doontaan digniinta al-shabaab ee u direen dhallinyarada ciyaalweerada loo yaqaano iyo sidoo kale qolada isticmaasha waxyaabaha maanka dooriya iyo howlgallada ciidamada dowladdu xal muu noqon doonaan in markaa muqdisho ay ka baxdo dhibaatada ay ku jirto waa warbixinayana aad maqli doontaan sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan maraykanka oo digniin u diray shiinaha kuna eedeeyay markaa inay hub siinayso ruushka qodobadaas iyo kuwa nagu soo kordha sheekooyinka layaabka xubnihii joogtada aha ayaad dhegaysan doontaan anigoo cabdicais baarada barnaamijka la socodsiin doona cabdirasaaq saraad isaaqaa farsameyn doona mar kale kusoo dhawaada kulanka k n n naftayda waan ku huri lahaa hantiina ka bixin lahaa hagarku ma quureyn halistaad igoysiyo halkaad igaga taali

duburday helay obeyoyso dhankayga waan kahanan lahaa haddaan huba dhankaage haddaad hagar baxayse dhankayga waan ka hanan lahaa haween u roon ku noqon lahaa hawaa guur ma diideen haddaan ubadhankaage haddaad hagarbaxayse habeen keliya shaaquuyey mahirgalo ayee kuma fuulaaye hortabaro habeenkeliya ayee kuma

meelalow oon horseed weyn looma way hawirantaa oobeeyoy haki caashaqa ayu habaabine masiixdii jacaylka wan kula habayn laahiila ku noqon lahaa hawl kuguma dhaafin adigu haraad qaba habeen ka masiixdii

iyo haweenkuba midna qaybad ma yeeshiin ka kaloon lahaynini ka kaloon lahaynini la mahad duburday helay hoobeyo isu hor caashaqa oo hadhowey oo layma hees layla mahali doburdeelay hoobayoysohor caashaqa hawd gedala lagu soo hirtaa hareeri dogla la haadhsada haraadoo biyowda dadku

kaha qabeela kali teshu hayaante horajaruga turteen hamodugu hoden hadimiya luga iyo haweenkuba waxay haybad ku yeeshaan habsamaan taguurke ragga iyo haweenkuba waxay haybad ku yeeshaan habsanaanta guurkii erey kale ayaa ka mid ah heystan ku luqeynayaan fanaaniinta xasan aadan samadsar iyo khadiijo maxamuud qalanjo ereyada heesta waxaa iska allah u naxariistay abwaan maxamed cali kaari ee aan soo baxay kii daafuur bayna noogu ahayd barnaamijka kulanka k nn war maxaa u dembeeyey ma walaal yes bal maxay mucjisaad duni ay maldahdaa ma jeclayd helidooda nacam halka ay marayaan ciyaaraad ku mashquusho muhadkood ma jeclayd mhm fikirkaagu mubaax madaraadka inaad mar kastaaba ka sheegto mahuraan ma u ahay haa madadaaliya heeso mudnidood ma jeclay nacam oo walaal maya maadana qod maya waanan dhahaynoo maslaxadii danteedaoo mid aanan ka maqnayn baad mudanoo itustee meesheen ka helaa minankaaga dhexdiisa alla maxaad been malmasho malmashoo tirisoo masaakiinta lugoysay macalasaf anigaa malyuumaadka kun jeer iska xaal marinaya beenayaad malmashaa ee miyaadan lahayn reeriyo maqal fiican mid baan maalin dhoweed kataba milkigayga ahaa haddaba haddaba idaacaadku milyuun milyuumaadda noqdee kulmiyoo murti fiican mawjadii ma dhaqaaqdo waana maax ma'wiyo marna kaa guri doodin hamoogaan kulmiyaad muraadkaa ka heshaay waxaan maaminayee maskaxdeedu jecleed mar haddaan ka helaayo inaan meel kala geeyo muujadiisa aan wareejiyo waa iga meed cunidiisa kulmiye news network k nn kulmiyaad u taqaan isiya sharaf ciheeda hohoyaday adabidkaha ku noolo cawiya qeybaha hore ee barnaamijka kulanka keenan ee gudgalan dhegeystayaal aynu ku bilownee ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi barre ayaa daafuray imtixaanka shaqaalaysiinta ilaa saddex kun oo macalimiin oo ay qaadanayso wasaaradda waxbarashada hidaa iyo tacliinta sare ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa la sheegay inuu kormeeray goobaha lagu qaadaya imtixaanaadka oo ay ka mid tahay jaamacadda ummadda soomaaliyeed waxa uuna markaa sheegay inay tahay guul taariikhi ah in wasaaraddu shaqaalo tiro intaan la ego macalimiin ay markan u baahato inay qaadato sidoo kalena ayba ka go-an tahay inayba shaqaalaysiiso ra-iisul wasaaruhu sidoo kale waxa uu sheegay in xukuumaddiisa dan qaran ay ahmiyadda koowaad siinayso sidii canshuurta laga qaado dadka soomaaliyeed dib loogu celin lahaa si fursad waxbarasho loo siiyo saddex milyan oo caruur soomaaliyeeda kuwaasi oo gaaray da-dii waxbarasho haddana aan fursad u helin markaa inay waxbartaan ra-iisul waxyaalo badan ayuu ka hadlay intii uu markaa daafurayay imtixaankan ay u fariisteen sideed kun oo macalimiin ah ka oo markaa la doonayo in laga soo reebo ay u soo gudbaan inay markaa u helaan fursad saddex kun oo macalimiin ah oo wasaaradda waxbarashadu qaadan doonto si ay kaga mid noqdaan macalimiinta wax ka dhigi doona iskuulada ay dowladdu maamusho imtixaanka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare waxa uu markaa lagu galayay goobood oo ku yaala magaalo waxaana u fadhiisatay ilaa sideed kun oo macalin oo ah kan ra-iisul wasaare xamse cabdibare oo markaa taxaanka daafuray maanta waa maalin weyn waa maalin qiimo badan waa maalin kale oo aan gaarnay guul la taaban karo oo hididiilo aad u wanaagsan leh waa maalin farxad ay u tahay waxbarashada soomaaliyeed ubadka soomaaliyeed iyo waalidka soomaaliyeed waa maalin muujinaysa mustaqbal ifaya oo dalkeenna uu cagta saaray aad iyo aad baan ugu faraxsanahay uguna mahadcelinayaa wasaaradda oo uu hormuud ka yahay wasiir faarax dadaalkii ay sameeyeen oo ay ahayd ka soo bilaabeen inay dib u eegis ku sameeyaan hannaanka waxbarashada dalka inay dib eegis ku sameeyaan sidaa ay wax u socdaan kadibna ay goosteen inay ka soo bilaabaan in ardada soomaaliyeed iyo waalidka soomaaliyeed loo naxariisto dib loo eego ayagoo markii ugu horraysayba kharashkii ay ku bixin jireen shahaadooyinka ka cafiyey kadibna ka soo gudbay u arkay inay laga maarmaan tahay in dadka soomaaliyeed dawladdu ay ku celiso canshuurta ay ka qaado saddex kun oo macallin inay lagama maarmaan tahay ardayda soomaaliyeed si ay wax u bartaan oo in ka badan dhowr milyan saddex milyan gaaraysa oo arday oo soomaaliyeed ubad soomaaliyeeda oo gaaray xilligii waxbarashada laakiin aan helin fursaddaas inay tani u tahay bilow xalkooda si ay u helaan waxbarasho aad iyo aad bay wasaaraddu runtii u mahadsan tahay oo wasiirku hormuudka ka yahay iyo dowlaha wasiir ku-xigeenka agaasimaha iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda waan ku ammaanayaa markaan saas leeyahay waxaa wasaaradda ka mid ah dhammaan wasaaradaha waxbarashada ee dowlad goboleedyada way ammaanan yihiin wayna ku mahadsan yihiin waa lagama maarmaan dowladdu inay khadamaad siiso shacabkeeda dowladdu waxay qaaddaa canshuur canshuurtaas dadka waa inay ku noqotaa iyadoo adeeg ah adeeg amni adeeg waxbarasho adeeg caafimaad tani waa adeeggii waxbarashada oo aan bilownay ilaahay idankiis oo aana ku socon doonto arday soomaaliyeed oo waxbaranaysa oo aan gaari doonno insha allaahu kulligood inay awood u yeeshaan inay iskuulka tagaan ayaga oo aan ka baqaynin fiiga laga qaado ayagoo aan ka baqaynin Eh, inaysan access u haysanin meeshaas gaari karin waan gaaraynaa tanina waa bilowgii marka maanta waa maalin weyn waa maalin ku cusub ummadda soomaaliyeed ku cusub waay in saddex kun oo macalin la qaadanayo dadka soomaaliyeed in loo sheego si cadaalad ah loogu sheego si kasta oo ay qofku fursad uga mid noqon lahaa in loo sameeyo maanta waxaa sida la sheegay imtixaanka gelayso siddeed kun oo macallin oo soomaali ah oo siddeeddaa kun qof waliba uu rabo inuu ka mid noqdo saddexdaas kun labiyo labaatan goobood iyo koob iyo toban magaalo magaaladan caasimadda ah toban meelood ayaa laga gelayaa inta kale waa dawlad goboleedyada fursad fiican ayay u tahay shacabka soomaaliyeed waa guul waxaan rabaa marka inaan idhaahdo macallimiintaas ku guulaysan doona inaan idhaahdo hambalyo hordhaca inaan u diro waxaa kaloon u sheegayaa inay ogaadaan inay mas-uuliyad qaadi doonaan waxay ku shaqayn doonaan oo la siin doonaa mushahar laga soo arooriyey hooyada soomaaliyeed ee bannaanka la fadhisaa yaanyada iyo dhowrka xabeen muuska marka mas-uuliyaddaas ayaa fuuli doonta haddii laa yidhaahdo waxaana rajaynayaa inay ogaadaan in ay laysdabageli doono laysku xisaabtami doono hooyadaas wixii laga soo qaaday inay waajib tahay in canugeeda inuu wax ugu barto gabadheeda inay wax ugu barato inay waajib tahay marka macallimiintaas mas-uuliyad aad u adag ayaa fuuli doonta waxaana rajaynayaa inay ka soo bixi doonaan haddii ilaahay idhaahdo dad taya leh oo qiimanaa soo bixi doona maxaa jira siddeed kun oo macalin haddii saddex kun laga soo oo weliba mark ay ku timid sideeddaasi short list ay ku yimaadeen oo kadibna markay imtixaankaas galaan saacado badan socon doona maanta haddana interview ay geli doonaan haddii interview laga qaadi doono kadibna saddexdii kun saasay ku soo bixi doonto taas micnaheedu waxaa weeye inay soo bixi doonaan macallimiin tayo leh oo ubadka soomaaliyeed waxbarasho tayaleh u gudbin doona haddii la ydhahdo macallimiintaas mas aad ugu weyn baa saaran wayna ka soo bixi doonaan ilahay idankiisa dawladdu way dadaashay xukuumaddu way dadaashay wayna dadaali doontaa tanina waa bilow kuwa soo socdana sannadaha soo socdana waxaan rajaynayaa inay sii bataan sannadkan saddexdaas kun ee macallin ayaa bajetka lagu daray ee xukuumadda marka sannadaha soo socdana insha allah way sii badan doonaan ilaa aan ka gaarno in aan ubadkeenna u hellay waxbarasho weliba bilaash mas-uuliyaddaas macallimiinta markaan ka gudbo shacabka waxaa saaran mas-uuliyaddaa saaran waxaan rabnaa shacabka soomaaliyeed ka rabnaa maadaama aan bilownay inaan dib u soo noolayno waxbarashadii oo ay ka bilaabatay in saddex kun oo macallin la qaato dee saddexdaa kun ee macallimin waxay u baahan yihiin iskuulladii ay dhigi lahaayeen ee ubadka soomaaliyeed wax ku bari lahaayeen deegaannada marka la degan yahay ee asalkoodu ay lahaayeen hay-adaha waxbarashadu waxaan codsanaynaa meel kastooo waddanka la joogo ama caasimadda ha ahaato ama dawlad goboleedyada ha ahaato meel kastoo la joogo dadka soomaaliyeed waxaa laga codsanayaa in ay banneeyaan oo ay fursad siiyaan ubadka soomaaliyeed goobihii iyo deegaannadii loogu talagalay ay hay-adaha waxbarashadu lahaayeen ee wasaaradda waxbarashadu lahayd in laga baxo oo la banneeyo si loo dayactiro si loo dhiso si ubadkeennu wax ugu bartaan in ay qoys degganaa ama qoysas degganaa deegaan muddo degganaa aan dhul iyo guryo kale iyo waxba toona lahayn in laga bixiyaa way xanuun badan tahay waxaase ka sii xanuun badan kii loogu talagalay inuu wax barto oo meeshaas wax ku barto inuu bannaanka ku ciyaaraayo oo bannaanka asagoo kabala taagan yahay waxbarasho haysan taasaa ka sii xun sidaa darteed danta caamka ayadoo la ilaalinayo waxaan ka codsanaynaa dadka soomaaliyeed ayadoo oo aan la qasbin ayagoo oo aan la breshar garayn inay si ayaga ka timid inay u banneeyaan iskuulada iyo meelaha kale ee waxbarashada loogu talagalay ee ay degan yihiin kaasina waxau ahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre oo isagoo markaa daafuray imtixaan ay u fariisteen siddeed kun oo macalimiin soomaaliyeeda kuwaasi oo markaa doonaya inay fursad u helaan saddex kun oo macalimiin oo ay doonaysa wasaaradda waxbarashadu inay qaadato iyadoo oo markaa imtixaankan lagu galayo goobo kala duwan oo dalka ka mid a ah, dhammaanna xubnaha soo dalbaday macalinnimadan ay doonayaan inay fursadan ay helaan markana ah, beegsiga al-shabaab iyo howlgallada ciidamada dowladdu ay ka sameeyeen muqdisho maxakameyn doontaa ciyaal weerada iyo waxyaabaha maanka dooriya waxaa warbixin inooga diyaariyay waryaheena siciid cabdiraxmaan cali magaalada muqdisho ayaa dhibano u noqotay sanadadii dambe qowleysato wejiyo badan leh oo ay ka mid yihiin kooxaha ciyaal weerada waxaana dhac dil iyo kufsi ay ka geysteen qaar ka mid a ah xaafadaha magaalada muqdisho dadka shacabka ah ayaana qaati ka taagan in wax laga qabtay ayna aad ugu baahan yihiin kooxahan u abaabulan sida gaangiska waxaa laga nastay kooxdan bilihii dambe kadib howlgallo joogto ah oo ay sameeyeen ciidamada booliiska soomaaliya balse labadii toddobaad ee lasoo dhaafay ayay weeradu waxa ay dileen dhowr qofood iyagoo sidoo kale dhac iyo boob geystay mid ka mid a ah waalidiinta oo dhibano u ah kooxdan ciyaal weerada ah oo lagu magacaabo abuukar xasan fiidow kaasi oo dhowr habeen ka hor ay ku dileen wiilkiisa magaalada muqdisho ayaa knn u sheegay in dhibaato joogto ah ay maalmahan ka wadaan xaafadda tawfiiq ee degmada yaakshiid oo ay ka geysteen dhacdadan dilka ah haddana ay xiran yihiin qayb ka mid ah dadka lagu tuhunsan yahay inay falkan ka dambeeyeen mafahanta marka anigu wuxuu iska yar u ahay laba sax iyo kuwa meeshan ka tiri laba sax aylan soo gashoyaa ingwaalade guryaa lagu gashay niman waaweyn oo labaatan milyan oo gaanjista reeha jira oo suufiye iyo baangada wato wax ka dhexeey oo ilaahay abuurtay maba jirinba marka meelay iska fadiyan waa lagu baraasha suufiye iyo baangadiyahooda waa ka ordeen asi waa u waa dhacyo uu dhacayna lix suufiye todoba suufiyaa lagu gashay waa maxnay saldhigan tagnay meelkiian qaadiya saldhigan siiye yani kuu tawfiiq waa tawfiiq telefishinka iyo waa tawfiiq iyo sida tawfiiq isu baxay haahaa qaari soo qabteen waa waa xiran xaafadii ka tirsan xaafadii ka tirsan nimankan xaafadii ka tirsan ma dada garanayo maaha xalay keliya saddex saddex la bilaabisiyaa saddex laba inay daawacantaan umadaha in loo dhimo haa haa haa haa haa ilmadan oo dhan joogta ilmadan oo dhan xalay weliba ciidanka ciidanka xabadiye meesha xabada ka sidee markaasay maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay in ciyaal weeradu bedeleen qorshihii ay ku howlgeli jireen gacan bir ahna lagu qaban doono waxaana hadalkiisa uu sii raaciyo guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed diiriye yabo in ay ula mid yihiin ciyaal weeradu al-shabaab oo kale maadaama ay naftooda iyo maalkooda dadka shacabka ah ay ka ammaan heli waayeen ciyaal weero ayaan dhoweed aadan ula dagaalnay boqolkiiba sagaashan hoose u dhace hadda waxaan maqlaynaa degmooyinka qaarkood inay ku soo laabteen ayagoo weliba maaragtay eh, aad moodid qorshe kii hore ka bedelan inay maaragta ku hawlgalayaan waxaan rabnaa mar kale inaan ku celinno baaqii ahaa waalidiinta aan u dirayna magaalada muqdisho degan ilmihiinna cishada ciyaal weero sideedaba qofkii dilaaya qof ama xoolihiisa dhacaya ama naftiisa goynaya ugama duuna midka maaragta khawaarijka oo raba inuu maaragta naftiisa gooyo xoolihiisa uu baad ku qaato maxaa yeeley adiga qofkii ku dilaaya ku dhibaataynaya xoolahaada qaadanaya iyo midka maaragtay eh, laleeyahay eh, waa khawaarij waxba maaragtay kuma kala duwan waxaan rabnaa qof kasta oo dadka dhibaato u geysanaya gacan bira in lagu qabto bilowgii toddobaadkan ay kooxda al-shabaab soo saartay hanjabaad ka dhan ah ciyaal weerada iyo dadka yibiya waxyaabaha manka dooriyo oo ay ku sheegtay in cabasho ay kaga timiday dadka shacabka ah ee muqdisho kadibna ay ku bartilmaamaysanayso kooxaha ciyaal weerada iyo dadka ka ganacsada waxyaabaha maanka dooriyo kuwaasi oo dhibaato ku haya dadka muqdisho go-aankii ka soo baxay maleeshiyada al-shabaab fulintiisa qayba ka mid mida ah magaalada muqdisho ayay ka hirgeliyeen afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay waxaana ay dileen saddex ruux oo ay ku sheegeen inay ka ganacsanayeen waxyaabaha maanka dooriyo iyo dad aan ku lug lahayn balse ka agdhowaa goobaha waxaa lagu iibinayay iyagoo sidoo kale dhaawacay laba kale waxaana muuqdo dhaqangelinta go-aankii ka soo baxay al-shabaab in ay fulinayaan markan hay-adaha amniga dowladda soomaaliya ayaa iyaguna xalay howlgalla ka sameeyey xaafada ka mida magaalada muqdisho waxaana lagu eedeeyey sidoo kale hay-adaha amnigu in ay wax ka qaban waayeen falalka ay ku kacaan ciyaalweerada amarka al-shabaab haddii uu ka hirgalo magaalada muqdisho waxa ay ku noqon doontaa dowladda soomaaliya in ay dhex dabaalato fadeexad ka dhan ah xakamayn la'aanta kooxaha ciyaal ciyaalweerada oo ilaa iyo hadda aysan jirin mid ka mida ciyaalweerada oo loo xukumay dilalka iyo dhaca ay ka geystaan magaalada muqdisho tan iyo soo ifbixidii kooxahan mid ka mid mida falaqeeyaasha arrimaha amniga ka faallooda oo lagu magacaabo doctor mukhtaar maxamed cali ayaan wax ka weydiinay waxaa ka dhalan karo haddii al-shabaab magaalada muqdisho ay ka hirgasho awaamiirtooda lana waayo kooxaha ciyaal weerada iyo dadka ka ganacsado waxyaabaha maanka dooriyo waxa uuna sheegay in dowladda soomaaliya looga baahan yahay in si deg deg ah ay uga jawaabto hadalkan ka soo yeeray al-shabaab waxna ay ka qabato kooxaha ciyaalweerada aad baad u mahadsantahay waxay dhalin kartaa shakiay dhalin kartaa runtii waxa weeye maaragtay shabaab muuqda annaga hadda xamarna lama joogaan laakiin muscafin inuu hadlo oo yidhahdo ciyaalweerada iyo waxa kamriga iyo balaayada dadka daroogada keena ayaan tallaabo ka qaadaya horta dhinac markaad ka fiiriso waa fiicantaha waa sax awa dowladii marka dadka canshuurta ka qaadayso markaa muscaf uu leeya xamaraan maaragtay aan nadiifinaya dabcan haddee wax walba marmar waxaad is leedahay ma heshiishaa lagu yihi ma lagu heshiiyey in maaragtay ciyaal weerada iyo dadka khamriga keena ah inay maaragtay nimankaasi cirib tiraan ayaa marka ugu soo dhacaya shacabkii waa yaaban yahay dowlad dadka ayadaa tira waau maqannahay ayadaa canshuurta qaada ayadaa u dowladaysa ayadaa ereborkii joogta nololba ayadaa joogta dibadii ayadaa safaarada kule aawa dowladii marka waxa weye jawaabaa laga rabaa laakiin hadii ay tahay arrin kale oo isla og ayaga iyo al-shabaab hadda waxa weeye ciyaal weeradu dadka waa dhibeen dhibaataay u geysteen waa lagu dhiftooday dadka daroogada cadana waa buuxaan oo aad iyo aad dadka u dhibeen hoteelada kuwa ku tuntaa ayaguna waa dhib keliya saddexda qodob ay sheegeen al-shabaab saddexduba dadku waa nacab yihiin qodob oo dadku ciddii tiraahda waxbaan ka qabanaya dabcan waa lagu taageeraya laakiin meeshaan haddee dowlad joogta dowladdii shabaabka miyaa isog ma maaragtay see wax u jiraan dowladdu waa inay hadashaa oo reaction ay ka bixisaa warkaas shacabka muqdisho ayaa naawilaya in mar uun ay helaan neecawda nabadeed kuwaasi oo dhib joogta ah ay ku hayaan ciyaal weerada tuugo u soo gashatay tuutaha ciidamada dowladda iyo ururka al-shabaab oo geysto weeraro uurku taallo ku noqda dadka shacabka ah ee muqdisho mahadsan yahay wareena siciid cabdiraxmaan cali ayuu ka ahaa somalilan markaan haddaan eegnana xukuumadda somalilan waxay ku aadeeyeen gudoonka golaha wakiilada ee maamulka in markaasi uu horinayo qeybna uu ka yahay colaadda ka aloosan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool wasiirka warfaafinta ahna afhayeenka xukuumadda somalilan saleebaan cali koore warbaahinta la hadlay ayaa ka jawaabay hadal kasoo yeeray eh, shalay gudoomiyaha golaha wakiilada somalilan cabdirasaaq khaliif axmed ka uu markaa uu ku sheegay in hogaanka somalilan muuse biixi uu isagu ka biyadiidsan yahay wadahadalada nabadeed iyo sidoo kale in laascaanood ay nabad noqoto sidoo kalena uu leeyahay awaamiirta lagu weerarayo magaalada waa kan saleebaan cali koore wasiirka warfaafinta somalilan oo arrimo badan ka hadlay waxay noqotay inaannu hadallo ka nidhaahno guddoomiyaha golaha wakiilada cabdirasaaq khaliif hadallo uu ka yidhi warbaahinta cabdirasaaq khaliif wuxuu caddaystay isaga oo turkiga jooga fakirkiisa siyaasiga ah ee uu kaga soo horjeeday somalilan isagoo caddeeyey in aannu wax shaqo ah iyo wax hawla ka qaban doonin shaqaaqooyinka ka socda magaalada laascaanood wuxuu mar labaad halkan u yimid magaalada hargeysa wuxuu isku dayey in uu khiyaameeyo qarankan wuxuuna madaxweynaha ula tegay talooyin isagoo hore u diiday inuu waxba kala qabanayo madaxweynuhu isagoo ixtiraamaya soo dhowaynaya garanaya qiyamka kursiga uu ku fadhiyo ayuu aqbalay oo la qaatay in uu laascaanood tago oo shaqaaqooyinkaa wax ka soo qabto waxaa hore ugu sugnaa golaha magaalada laascaanood wasiirro fara badan oo ilaa lix wasiirah uu ka mid yahay wasiirka gaashaandhigga wasiirka arrimaha gudaha wasiirka cadaaladda wasiirka xanaanada xoolaha aniga idinla hadlaya iyo wasiirro kale madaxweynuhu wuxuu ka codsaday inuu markaa uu ka qayb noqdo xaaluraadinta arrimaha lagu kala duwanaa madaxweynuhu wixii uu tala siin karay iyo wixii uu taakulayn siin karayba wuu u soo dhameeyey markuu lascaanood noogu yimid waxa uu noqday qofka keliya ee dhibtii meesha taallay sii laba jibbaaray oo dhanka kale iska taagay hadday tahay faasilitis uu ku bixinayo xagga kale iyo warkii dawladda oo uu liigaraynayo iyo wixii aannu xal u aragno oo uu naga daba burburinayo ama cidda aannu la hadalnay wax ka duwan u sheegayo waxaa caddaatay inuu gaadhsiiyey ilaa hantidii ummadda reer somalilan ee halkan looga soo dhiibay inuu u isticmaalay inuu dhanka kale shidaal iyo rasaas ugu diro waxaa cad taariikhdiisu inaanay ahayn annagoo madaxweynaha warkaa uu wax badan ka og yahay ayuu haddana mar labaad madaxweynaha yidhi talan kula noqonaya madaxweynuhu iyadoo dad badan iyo ummad badan oo reer somalilan ay arrintaa qayb ka ahaayeen haddana mar labaad buu la kulmay sidii si laagayuu madaxweynuhu tala iyo taakulaynba haddana soo siiyey muuminka laba jeer lagama wada qaniino baa leey laakiin dadka iyo jagada uu hayo ayaa khasbayey in mar kasta maadaama uu ninka saddexaad ee qarankan ahaa in la dhegaysto iyo dad badan oo sharaf kule qarankan oo isaga iyo madaxweynaha dhex joogay taasina waxay keentay in madaxweynuhu marlabaa talo iyo taakulayn wixii uu hayo uu soo dhiibo kama uu hadhin halkiisii uu caadada u ahaa ayuu maray marar badan ayaannu haddaanu golaha wasiirada nahay uu noo sheegay xaalku meesha uu marayo isagu wararkii iyo wakhtiyadii aannu shirka wada qaadannay marnaba wax daacad ah oo qaranka dan u ah dadka reer lascaano dan u ah dhexdooda kama uu shaqay wuxuu ahaa shakhsiyad ay u caddahay meesha uu u socdo hagardaamo iyo dhibna ula jooga qaranka jamhuuriyadda somalilan gaar ahaan markaannu ku sugnayn deegaanka laascaano hadalladiisii ugu dambaysay waxaa ka mid ahaa in uu dhammaan ka soo hor jeestay wixii uu u dhaartay ee qarankan uu u dhaantay ummadda jamhuuriyadda somalilan ee uu u dhaartay inuu dhammaan ka soo wada horjeestay meeshii laga rabay inuu xal keeno oo ninkii saddexaad ee deegaanka kursiga somalilan ugu sarreeya ay ahayd inuu dadka iyo dawladda dhexdhexaadiyo wuxuu la saftay dhan waxaana hadalladiisa ayaa markhaati idinka ah ee ma aha waxaan odhanay ma aha markii ugu horraysay ee runtii uu waxaanoo kale ku kaao codkaad maqlayseenna waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta somalilan ahna afayeenka xukuumadda salebaan cali koore oo isna markaa eedeen u jeediyey markan dushan kaga tuuray colaadda ka aloosan magaalada laascaan oo qeyb ka yahay gudoomiyaha golaha wakiilada cabdirasaaq khaliif axmed oo isna dhankiisa xukuumadda ku eedeeyey

bulshadu ka dhex tumee cayaaraxow sharafay heedahoyade weli barnaamijka kulanka dhegeysanaysan idaacadda kulmin oad nagala socotaan dhegeystayaal markan turkiga waxaa lasoo warinayaa mar kalena dhulgariir ku dhuftay qeybo mid a ah bariga dalka iyadoo hal ruux la soo uu ku geeriyooday daraasiin dadan ay ku dhaawacmeen uuna sababay in burbur xoog leh oo soo gaaray dhismayaal ku yaala qeybo kamid a ah dalka turkiga dhulgariirkan lasoo wareeyeena waxuu noqonayaa markaa mid kale oo qeybo kamida ah dalka turkiga ku dhuftay iyadoo wadanku uu weli dhibaatoonayo khasaarihii ka dhashay dhulgariirkii xooganaa ee lixdii bishan februari ku dhuftay qeybo kamida ah koonfurta dalkaasi iyo koonfur galbeed dalka syria kaasi oo dilay in ka badan konton oo ruux oo ku kala nool dalalka turkiga iyo sidoo kale syriya dhulgariirkan waxa uu ka dhacay bartamaha magaalada loo yaqaano yazilyaart oo kamid ah gobolka palatia loo yaqaano waxaana sidaa shaaciyeen hay-adda maarinta musiibooyinka ee turkiga iyagoo hal ruux la sheegay inuu ku geeriyooday sidoo kalena ay markaa burba xoog la soo gaareen dhismayaal ku yaala qeybo kamida ah goobaha uu dhulgariirkani ku dhuftay dowladdu waxay markaa walaac ka muujinaysaa arrimahan taagan waxayna isku dayi doonaan in xal la helo tani waa dhibaato ayuu yiri mid kamid ah saraakiisha gobolka u hadashay oo warbaahinta la hadashay kana hadashay markaa khasaaraha uu dhaliyay ee dhulgariirkan ku dhuftay mar kale qeybo kamid a dalka turkiga iyadoo weli turkiga la aaminsan yahay inuu kasoo kabsan laayahay khasaarihii kasoo gaaray ee dhulgariirkii xooganaa ee dalkaasi ku dhuftay lixdii bishan februari oo ay ku dhinteen shan iyo kun oo ruux oo markaa dad turkiya sidoo kalena shan kun oo ruux oo kale oo syrian iyana sidaas oo kale ay ku dhinteen dhulgariirkan Eh, dhinaca kalena mareykanku waxa uu markaa sheegay inuu digniin u dirayo shiinaha uu sheegay in taageero military ay u dirayaan ruushka wuxuuna ku eedeynayaa eh, shiinuhu inuu hurinayo eh, colaada kasoo cusboonaatay welina ka socota dalka ukrein oo maalmahan dagaalo xoogan ay ka soconayaan mareykanku wuxuu sheegay in shiinaha ay u direen xukuumadda moscow qalab milatari oo isugu jira hub casri ah diyaarado daroonisa iyo sidoo kale agabyo kale oo military arintaana waxa uu markaa ay ku sheegeen inay sii horin doonto colaada taagan shiinuhuna markan wasicad oo la saftay xukuumadda moscow khilaafka ruushka iyo yukrain waxa uu noqday mid sanad jirsaday ma jira waxaaloo la gaaray dhinacyadu waxay la kala safteen dalalka dagaalamaya mareykanka xulafadiisa reer galbeedku waxa ay markaa taageero military iyo mid dhaqaalaba siinayaan ukraine halka ruushkana la aaminsan yahay in xulafadiisa shiinaha waqooyi kuuriya iyo dalal kale uu isla markaa ka helayo eh, taageero military walow xukuumadda kremlinku ay beeniyeen hadalka kasoo yeeray xukuumadda washington ee ku aadan in markaa shiinuhu uu taageero military siinayo xukuumadda wadankaasi ruushiya dhammaan macluumaadkan waxay u muuqdaan kuwa kutilkuteen ah wax ka jira malahan in shiinuhuna dhinac taagan yahay ama uu dhinac la safan yahay ayaa lagu yiri waraal ka soo baxay aqalka kremlinka ee wadankaasi ruushiya taa lagu beeninayo hadalka kasoo baxay mareykanka waxaa jirta in weli ay taagan yihiin caqabada ku aadan dagaalka ruushka iyo ukrein dhinacyaduna waxay u muuqdaan inaysan raadineynin xal dhexdhexaad ah Eh, marka laga soo tago eh, in la eegayo markan eh, in marka caqabadu ay tahay dagaalku inuu weli socdo waxaana aan la gaarin dalalkuna ay mid walba fiirsanayaan danahooda siyaasadeed oo aan la raadineynin dan guud ama danta ukrein ukrein waxaa ka barakacay malaayiin ruux iyada oo markaa ay gaareen dalalka dariska la-aya qeybo kamid ah qaaradda yurub iyagoo oo markaa raadinaya inay ka baxsadaan dhibaatada taagan ruushka waxaa laleeyahay mar kale iyana waxay duqeeyeen gobolka luhaniski maayarka magaalada ayaa waxa uu soo warinayaa in duqeymo badan ay ka dhaceen jombas iyo goobo kale oo luhaniski iyo qeybo kale oo dalka ukrein ka mid ah burbur xooglan ay soo gaareen dhismayaal ay duqeeyeen diyaaradaha droniska ee ruushka barnaamijka kulankaena dhegeysanaysaan idaacadda kulmin oad nagala socotaan dhegeystayaal kulmiye news com fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee knn kulmiye news network

aadkeed laga arkaa taariikhdeediyaan celin amadahad maqaarkaad saarteen heestaan ay ku luuqeynayeen allah u naxariistee xaliima khaliif magool iyo maxamed suleymaan tube waxay ahayd dhextaalka barnaamijka kulanka keenan heese kale ayaa soo socda balse markaan waxaad kusoo dhawaataan xubintii maanta kale maxaa dunida ka dhacay dhuul maxamuud aadan ayala diyaar mahadsanid cabdicasiis waa maalin isniin a taariikhduna waa toddobiiy labaatanka bisha februaayo sanadka labada kun labaatanka waa maalinta konton iyo sideedaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan saddex boqol iyo aan la idamo dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadkii labada kun saddex iyo tobankii ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ayaa la wareegay gacan ku-haynta degmada buurhakaba oo ay al-shabaab muddo haysteen maanta oo kale sanadkii labada kun afar iyo tobankii jenaraal xasan maxamed xuseen oo loo yaqaanay muungaab ayaa loo magacaabay guddoomiyaha gobolka banaadir kadib markii xilka laga qaaday gudoomiyihii isaga ka horeeyey ee maxamuud nuur tarsan isla maalintaasina ugu yaraan toban qof oo shacab iyo askar isugu jira ayaa ku geeriyooday in ka badan shan iyo toban qof oo kalena dhaawacyo kala duwan ayaa kasoo gaaray weerar ismiidaamin ahaa oo ka dhacay agagaarka baar fiyaad ee magaalada muqdisho maanta oo kale sanadka markuu ahaa labada kun shan iyo tobankii Koox burcadbadeed Soomaali ah ayaa sii deysay afar badmaaxe oo u dhashay dalka Thailand kadib muddo afar sano ah oo afduub ku haysteen. Kooxdaasi ayaa badmaaxeyaasha ka qaatay lacag madax furasho ah oo gaaraysay afar boqol oo doolar. Maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol sodon Naasiyiintii Jarmalka ayaa gubay dhismaha aqalka baarlamaanka dalka Jarmalka. Maanta oo kale sanadkii kun sagaal labadii ciidamo gaar ahaa oo ingiriisku lahaa ayaa ku duulay xarun raadaar ee dowladda jarmalka ku lahayd dalka faransiiska maantaoo kale sanadii kun sagaal boqol kowdii ciidamadii ciraaq ayaa isaga baxay dalka kuweyt oo ay haysteen muddo toddoba bilood ah kadib markii madaxweynihii xilligaasi ee dalka ciraaq sadaam xuseen uu ku dhawaaqay inuu ciidamadiisa ka bixinayo dalkaasi ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadka markuu ahaa labada kun iyo tobankii dhulgariir ku dhuftay dalka jili ayaa waxa uu sababay dhimashada shan boqol oo qof guud ahaana waageyntaa xubintii maanta oo kale markaana aan dib idinkugu celiya cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n maasan tahay luul maxamud aadan oo nala socodsiineysay xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay eh, markan haddii aynu eegnana warbixinada kale ee barnaamijka waxaa laleeyahay qaxootiga ukrein ka barakacay ee dagaalka ka soconaya ee gaaray dalalka qaaradda yurub qaarkood waxay markaa wajahayeen xaalada nololeed oo aada u adag kubanaan qaxootiga oo ku nool eh, qeybo kamid ah ee dalalka poland ingiriiska iyo dalal kale ayaa la sheegay in markaa xaalado aada dhanka nolosha ah oo liita ay wajahayaan iyadoo hay-adaha qaramada midoobay ay ku baaqeen in dalalkani ay markaa miisaaniyadooda ku daraan dhaqaalo badan oo ay ugu yaboohayaan sidii wax loogu qaban lahaa dadka ukreiniyiinta ee qaxootiga ku ah qeybo kamid a ah dalalka yurub dhinaca kalena wadaad markaa isagu kamid ah dadka christanka ah ee markaa kusugan qeybo kamid ah dalka mareykanka kaniisadna markaa ka ahaa qof markaa aada looga yaqaano ayaa ugu dambeyn qaatay diinta islaamka isagoo markaa ku qancay wuxuu sheegay in muddo labaatan sano ka badan uu aada ula socday arrimaha diinta islaamka uu markaa dhaqankeeda iyo si guudba uu markaa jeclaada ugu dambeynna markaa uu si rasmi ah u shaaciyay inuu markaa aqbalay inuu ka mid noqdo dadka muslimiinta ah ee malaayiinta ah ee dunida ku nool haddii markaa warbixinada kale ee barnaamijku aynu sii eegnana qaramada midoobeyna waxay sheegtay in yeman looga baahan yahay in loo helo dhaqaalo loogu markaa wax loogu qabanayo dadka yemeniyiinta ah ee la daalaadhacaya dhibaatada jirta waxaana markaa ay sheegeen in loo baahan yahay in taageero la siiyo malaayiin ruux oo markaa yemeniyiin ah kuwaas oo la daalaadhacaya dhibaatada dhanka nolosha ah dagaalada yeman aafeeyey ee colaadaha ah maleeshiyaadka xuutiyiinta iyo kuwa isbahaysiga sacuudiga uu taageero arrintaana markaa ay noqotay dhibaato xoog leh oo waddanka uu wajahayo iyadoo oo kumanaan kun oo caruura la sheegay inay u baahan yihiin nafaqo iyo daryeel dhibaato xooglena ay wajahayaan waxaana markaa muuqata in ay weli u baahan yihiin dadaal gurmad oo ay wax uga qabanayaan hay-adaha qaramada midoobay ka shaqeeya arrimaha gargaarka bini-aadamnimada yeman muddo toban sano ka badan waxaa aafeeyey dagaalo xoogan tan iyo markii xukuumaddii burburtay waxaana markaa ay dowladda u kala qaybsantay laba qeyb dagaalyahanada xootiyiinta ayaana markaas sameysmay oo iyagu iiraan taageerada ka helaya waxayna la dagaalamaan isbahaysiga sacuudiga uu hogaamiyo oo inta badan ay markaa ku dagaalamaan e, qeybo kamid ah wadankaasi yemen waxaana muuqata in markaa ay doonayaan in weli e, nabad aysan ka jirin e, dalka yemen oo hay-aduhu gargaarkuna ay walaac ka muujinayaan dhibaatada jirta markana dhegeystayaal ad dhawaataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan xafaayada koonfi beybi iyo caanaha koonfi laag sidaanay ilmuhu uga qosliyaan warshada isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso aryaadaha kalemaanay eh. wasiirka waxbarashada faarax sheekh cabduqaadir eh. wuxuu yidhi eh. baaqeen waa barashada dadweyna in la baahiyaayo la ballaariyaaye in la baahiyaayo la ballaariyaaye wargaa cabdilow raysul wasaare xamse cabdi aaro itixaanka furay wuxuu yidhi waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne waar kalamaanay war ma haysiine saddex iyo toban kun macallin baa isdiiwaangeliya baa layidhi siddeed kun baa ku soo baxay baa layidhi intixaankii hordhac ahaa siddeeddii kun baa maanta intixaan fadhidoo saddex kun baa laga xulaya waana tii la yidhi macallinku waa ah. maskaxdii dunido malaasan mowjadaheeda kala miirtay macanaysay maankii qarsoona waaqlo waliba ku tabtay murtida dhuuh aqoontiisa baro lagama maarmee war waxaa la yidhi ruuxii waxbartaa tacliimka ugu baaqoo jahli kaa badbaadiya wasiirka waxbarashada faarax cabduqaadirna wuxuu ka mid ahaa markii dalku burburay oo waxbarashadii baaba'day dadkii u istaagay dib usoo noolaynteeda maanta meeshay maraysaana waa meel lagu farxo saddex kunoo macalin inay dowladdu shaqo siinayso itixaan lagu kala reebayo lagu qaybinayn waryaadhaha beriga imtixaanka siyeeda kuna macallina u fadhiisata waxaa ka mid ahaa la yidhi hooyo umula iyo odageeri mugga anugu faarax iyo wasaaradda waxbarashada waxaan ka codsahayaa lacalla lamadaas macallin hadday imtixaanka ku baasi waayaan musuq maasuq naxariisa in loo sameeyo agaa oo cabdilow musuq maasuq baad codsanayood naxariis ka dhigaysaa war musuqmaasuq wuxuu reeban yaho xaaraan yahay qof muwaadina xaqiisa lagu duudsiinayo marka hooye ayagoo umula istixaan u fadhiisatay iyo odageeda in shaqa la siiyo loo isxaanfalaa waa bannaanta warkalamaaney galay waxbarashada qos ayaan idiin hayaa iga dhegaysta war cabdikuusow tartan suugaaneeda la qabanaya alla lahaaye ma kaas uga qaybgeshid warandius fagaarahan leseene lenjasuurweyfade waramu koob ka qaada warraraas caanodgaba waa yaqaanin laakiin dagaalay ku jiraan maasaa isoo saarane marahallay saaramiyow cabdikuus yiri wargabayga haga dhexgelinine waxaa la yidhi arday dhiganaysay maadada qaanuunka ayay waxbarashadii u soo dhammaatay waxaa la gaaray xilligii ay qalinjabin lahaayeen keliya laba bilood ayaa uga harsanayd inay qareeno noqdaan oo ka shaqo bilaabaan maxkamadaha dowladda xiisaddii ugu dambaysay waxbarashadooda ayaa waxaa u soo galay macalin b h ka haysta cilmiga qaanuunka macalinka aad ayuu u caraysnaa wuxuu bilaabay inuu ardayda ku qayliyo qaar ka mid ahna canaanto dabadeed arday ka mid ah ardaydii fasalka ku jirtay ayuu ku amray inuu fasalka ka baxo ardaygiina isagoo yaaban ayuu fasalkii isaga baxay macallinkii dersigii ayuu guda galay markii uu cashirkii dhammeeyey ayuu ardaydii waxaa uu sheegay inay dhammaantood dhaceen oo ay qasab tahay inay dib u soo bilaabaan waxbarashada qusaysa qaanuunka maamulkii jaamacaddo iyaguna yaaban ayaa macallinkii u wacay waxayna dhaheen hmm. ustaadowsay wax ka kadibna wuxuu ku jawaabay waxay arkayeen in arday aan waxba galabsan aan bannaanka uga saaray fasalka way ogaayeen in waxa aan samaynayay ay qalad iyo dulmi ahaayeen haddana iyagoo og ayay ka aamuseen ardayga aan bannaanka u bixiyeyna isaguna ima weydin sababta aan fasalka uga saaray sidaas daraaddeed buu yidhi ardaydani uma qalmaan in la siiyo shahaado qaanuun oo ay maxkamadaha dalkeenna ka shaqeeyaan hayehee cabdikuusow gabagii aad berigoodha noo tirihaysa mahaas mau nooga egyahay abdilow lankamayn dhaliil gabaa hortuba dooleyhaay warmadeeyow gabay doolli maahane eh. waa xigmad cabdikuusna xigmadow sheegay war xigmadda cabdikuus aan kusoo xasustay ra'iisul wasaarihii hore maleysiya maxaatiir maxamed ma tartanka macallimiintuu ka soo qayb galay may kan gabayado ka qayb gali doonaa war ayaya riyootaya iyadoo qarweysa waxay tidhi eh. dalka in mustaqbal ifaaya uu leeyahay waxaan ku gartay eh. tartan suugaaneed iyo tartan macallimiin loo qabanayo ayaa hal mar la wada bilaabay war hanaga dhexgelin warke waxaa la yidhi war hanaga dhexgelin maynad c b bda u subahan iseef maxay ku weelansa war waxaad weelaynaysa kuguma haysteen raisul wasaarihii hore maleesiya mactiir maxamed intuusan raisul wasaaraha iyo wasiirka waxbarashada noqon ayuu afartii ka qaybgala xaflad arday ku qalin jabinaysay intii xafladdu socotana mahatiir wuxuu soo jeediyey in macallimiinta la tartansiiyo macallimiintiina wuxuu u qaybiyey buufinno mid kastana waxaa layidhi inta buufisid lugtaada ku xidho markay macallimiintii arrintii wada sameeyeenna barxad weynaa laysla tegey kadibna wuxuu soo jeediyey haddana macallinkii ilaashada hal daqiiqa ka buufinkiiso aysan ka banjarin ah. abaalmarin buu leeyahay daqiiqadii tartanku markay bilaabatana ah. macallimiintii waa isweerareen iyadoo mid kastaaba midka kale inuu ka banjariyo buufinka rabo inta badan macallimiintii buufinnadoodii waa la dilaaciyey daqiiqadiina waxay dhammaatay iyadoo in yari buufinna haysato nabad qaba kadibna isagoo yaaban maxatiir maxamed wuxuu yidhi ah. qofna kama dalban umana dirin qofka kale buufintiisa inuu dilaaciyo haddaad iska joogi lahaydeen oo qof kastaaba haysan lahaa buufintiisiyo nabad qabta kulligiin abaalmarin baad heli lahaydeen laakiin fakar qaladaha iska dhaadhiciseenoo qof kastaa wuxuu ku fakaray ah. inuu ka kala guuldarraysto si asagu u guulaysto laakiin macallimiinta dhani waa wada guulaysan kareen wax khatarihina ma jirin ummad kastana waxaa laga rabaa ah. inay ka fakaraan si ay u wada guulaystaan wakhtigii ay ku bixin lahaayeen inay ishagardaameeyaanna ah. ay horumarkooda iyo inay wada guulaystaan ku bixiyaan aryaadhaha guul garashaa ka horrayse aniga horta lama guuloodaa ii muuqata haddii hagardaamo leeska dhaafo midu waa dagaalka shabaab lagu qaaday midna waa waxbarashadiyo haddaan maraysa saddex kunoo macallin in dawladdu shaqaalayso mugallamada cadow ee dalka ugu daranna waa jahli iyo khawaariij in la cirib tirana waa muhiime qalbigiinna qayru sheega war cabdullah waxaan maqli jiray saddex cadow ayaa jiray dadka soo dibi jiray oo cidhiidhi gelin jiray markaa laba unbaa soo hadhay baadna leedihiinoo mid miyaa laga takhallusay warwaaqlow jahle iyo khawaariij baa lagu sheegay eh. ma goosashadii baa saddex uga dhigad naw gow oo oh, yaa deen igu leh war kalemaanay war ma haysiine eh. madaxweyne farmaajo hadda ka hor waxuu dhowr mar sheegay eh. lixdan iyo shan arday inay waxbartay dowladda uu madaxweynaha ka yahay marka horumarka waxbarashadu ma xusba warawowood war ma haysaane ra'iisul wasaare xamsan wuxuu yidhi goobaha waxbarashada waa in degdeg dadka degan u banneeyaan ciddii loogu yimaadana ayaday u taallaa sababtoo ah dalku waxbarashuu u jahaystay markay daragtii am ka mid yahay godkooda biyo ugu soo galeen may ardayda ka mid noqdaan barwaaqlo ardada ku dambayse dagaalka jooji hort waar adeer hanugu buuqin ordo meeshaad ka tibeed waaqlo usngmeelikakoydaan anagateena war ibraahim cusmaan wuxuu yidhi siifi af soomaaliga wuxuu ku yahay sooyaal qabad marka wax badanaa siifigiinna keena laydiiriye af soomaali u barta war kalamaanay waxbarashada adduunka meeshay maraysa lama socotiine xarunta dhaqanka iyo suugaanta abwaan faarax shuuriye waxay qabatay barnaamijka aqoon iyo ogaal oo lagu marti qaaday rofesor cali jimcaale oo cilmiga suugaanta ka dhiga jaamacadaha maraykanka waana qabiir b h d ku haysta dadkana wax ka bara suugaanta afrika yurub maraykanka aasiya iyo tan caalamka islaamka oo tartan suugaaneedka la qabanayo miyuu garsoore ka yah war maraykanka barahoaya la gaari warwarka halawaalanine kulanka ay xarunta qabatay waxa uu ah wada sheekaysta rofesor cali jimcaale lala yeeshay waxa uuna kaga sheekaynayey xog ogaalnimadiisa muhiimadda ay waxbarashadu leedahay iyo suugaanta barashada cilmigu waa awood lagu badbaadaa miyuu yidhi gorosho gaal irmaangu gorosho darona gurdhun waa eray war madayow ciddii gaal maalaysay u taallaahe bashiir maxamed xirsi inuu qurbajoog yahay yaamug markaad ku dhaga hadlayso waa barootalyambe waar kalamaanay war mahaysiine anigiiyo saaxiibka isma hayno maanta sababtoo ah aari cadda ayuu sii marayaa sidaanu maqalay aniguna gooja caddaan joogaa lowya caddan ayaa jooga war waxara caddana maxaa idinka jira war ceelcadda ma imaan karaan horta inta kaleba ha joogtee gooja cadda ninka jooga warkiisu waa war saritarxfadda uma tali ninkaas kamana amar qaato maa kobti oo msulkan kasurideen maa ah. beentii u bisiga dimaka oy koran war xildhibaan shaar wuxuu yidhi ah. gudoomiyaha golaha wakiilada cabdirasaaq khaliif axmed ah. khiyaamo qaran buu sameeyey waana in xilkiiyo maamuuskaba laga xayuubiyaa dhibaatada laascaanood ka socotana isagaa sabab u ah buu yidhi wasiirka warfaafinta saleebaan cali koorane wuxuu yidhi gudoomiyaha golaha wakiiladu waa qaran dimis toosa marka waxaan la yaabanahay miyay dhammaatay kala dambayntii waxaa ka dhaca nooma sheegtide xaad hargeysa iyo laascaanood ugu meeraysataa waraari caddeeyaa laysla gaarayaa la yidhi dadka degaahu dhinacay xigaan warkalmaanay waxaan dhihi lahaa gobolka sool somalilan buntlan soomaali weyn shabaab uma qaybsamee talaha loo laabto aryaadhaha aniguna muqdisho waxaan dhihi lahay dowlad shabaab iyo alweero islama joogi karaana talaha loo laabto wargooyin anugu jigjiga waxaan odhan lahaa oromo tigree soomaali ogaadeeniya ma wada ahaan kartee talaha loo laabto waar anugu jabuuti waxaan odhan lahaa dimuqraadi baanu nahay hal xisbi baa iska haysanaya ma wada socon kartee talaha loo laabto waranu buntland waxaa odhan lahaa waa goosannay iyo hooyadii federaalkaan nahay isma qabatee talaha loo laabto aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi how adoo qaaraan ahay qaabil uqayladhami maaquurxoon adoo qaaraan ahay qaabil huqaylaadhaami eh? maaquurxon war kalemaanay war maaysiine eh? soomaalidu intay isku mashquulsaneed eh? baddooda waxaa laga dhigtaa layidhi qashanqub khayraad wixii ku jirana waa la xaalufiyaa la yidhi hadde hadda xeebta degmada cadale waxaa lagu arkaa la yidhi fuustooyin waaweyn oo wax ku jira aan la oqoon waxaana laga baqayaa haraaga sunta warshadaha inay tahay hadday fukadaanna inay dhibaato geystaanaa laga baqayaa marka soomaaliya sidaanu tala maahane ah. talaha loo laabto war ma haysaane doolow dagaal ka dhacay taliyo heleeboodhka lagu dilay dad kaloo badanna waa ku dhinteen waxaana la yidhi dhibaatadu waxay ka dhalatay maxkamadda ciidamada qalabka sida oo saraakiil horay loo dilay dad loo qabtay kiiskooda daba joogtay ayaa qaar xamar u soo wareejinaysay kadibna dad beel ahaan u abaabulan baa weerar ku soo qaaday eleboorka hedde sidaasba dagaalku ku dhacay baa la leeyahay waa ma jubbaland baa soo faragelisay warkalamaanay war ma haysaane bahda saxaafaddu waxay xaflad soo dhoweynaa u sameeyeen farmaaris wariya abukaate haddana ah hantidhowraha eh. guud ee qaranka eh. abukaate axmed ciise guutaale abukaate axmed ciise guutaale eh. waa iska wareejiyey maamulkii warbaahinta mustaqbal marka saxaafadda soo dhowaynaysa saxafi waaba uu ka baxay maxay ka rabaan war hantidooda in la baaro xisaabu xilmalo ay ku soo baxdo inay ka baqayaan sooma dhici karto oy iska maslaxaynayaan war waad falan tahay hantidhowrka guud waxaa laga rabaa inuu baaraa waa hantida ummadda hantida gaarka ahina waa ka madax bannaan tahay saxaafadduna saaxiibtinimada wacdii iyo wadashaqayntii horey xafladda ugu sameeyeen war saxaafadna aamini wala ku sheegaan waan in sheegayaana war waa ognaa xusne inuu baydhabo idaacad ka furtay war kuu sheekeeye kaa sheekeeye ha la sheekaysan war ma hargeysaa wax lagaaga soo sheegay beertii xurriyadday baraa caafimaadiyo guri laysku bantaay baxsanay hargaysaay ka gudoomay baaqi muqdisho muqdishon nala hadashay baa tidhi masasiyahalaqba idhex miranayay tidhi xubintii kalaman ayaad maqlayseen guud ahaan waa ingitaa dhegeystayaal barnaamijkii kulanka kala socoteen warbaahinta kulmiye gabagabada barnaamijka waxaan kaga tegayaa heysta hibanuura iyo cabdinaasir macalin ay ku luuqeeyaan inagaadi nabadgelyo God. nafsad isjecelu niyaadu kalsoon nafsad isjecelu cawaynur inaga kuwada nool cawaynur inaga kuwada nool cawaynur inaga kuwada nool cawaynur inaga kuwada nool nafadhaladayaal ilcaana iyo wiilna iyo wiil eerkii lagu nastay lagu nagaadiy geerkii lagu nastay laguna gaadiye wadaa jire nabadgala allahayu inaagayeel allahayu inaagayeel wadaajire nabadgala allahaygu inaagayeel allahaygu inaagayeel ganacsi dhibaatiyo nacyo xumo naxdinbalow naga waan soo maarin naxdinbalow naga waan soo maarin naxdinbalow naga waan soo maarin naxdinbalow naga waan soo marin

eerkii lagu nasti lagu nagaadiye wadaa jire nabadgala allahayo inaagayeel allahayo inaagayeel wadaa jire nabadgala allahayow naaga yeel allahayow naaga yeel